wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h barnaamijkeenna maalin kasta waxaad ku dhegaysataan dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas la hadalhayo qodobadaad maanta ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona tirakoob laga soo saaray dadka yukrain dagaalka ka socda ku geeriyooday boqolaal qof oo ku xayirmay garoomada diyaaradaha dalka ingiriiska waxaan sidoo kale dahaynaa qoysas gacmaha ku socda ee dalka turkiga oo hadda mar kale warbixin laga soo diyaariyey haweeney duqmagaala ka ah dalka meksikana caruur ay dhashay ayaa la qafaashay si looga qaato lacag madax furashaha kooxdii afduubatay se waxay yidhaahdeen waxaan haweeneydan ka qaadinin lacagta dowladda ee ay iska qaadato ama ay dhacdo waxyaabaha kale ee barnaamijkan oo ku jira waxaa ka mid ah dhaqaatiir haweeney maskaxdeeda ka soo saaray ama ka helay gooryaan nool oo warbaahintu ay aad u hadalhayso warbixin ku saabsan nin lacag badan ku bixiyey siduu ey ugu ekaado oo iyana warbaahintu ay hadalhayso iyo hawada wasaqaysan oo la ogaaday inay cimriga qofka ay soo gaabiso daraasad ayaa sidaas ku doodaysa xubnihii joogtada inoo ahaa barnaamijkeena qayba ka yihiin iyo xubinteenna toddobaadlahayd wax ka baro wadamada caalamka oo toddobaadkan aan ku eegi doono xaaladda waddanka liibiya iyo liibiya waxaan ka naqaano kaalinta suugaanta ayaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira soo dhawaada mar kale iyo kulanka keen wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaaqo oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xadsiya buur u xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaado buure loo xambaaro xog ogaale fuulo ಬಾಳೆ ಕೆಡಚಿ ಹಗೋಗಣೆ ಎದೆಯೋಗ ಓದೆ ಅಮ ಐ ಹಯಾಬ್ಲಿಯೋ ಬನ್ನನ್ನದ ಹಲ್ ಹರಿಸೇ ಅಮ ಐ waxyaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn labaanabxaadheen xaadheen dhirguugu xidhayn waxabaashka dooguna magashaada gaadho robna uu xuluushoy waran tahay hareedii xabtiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xabtiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoorkiyo caanu xarsanaya oo ay xabtiisiyo xigtiisii xaqiiqo ama sheekh xadiidkiyo xaqadiinta sheego xag ilaahay mooye id kalaaba xooro oo ay xertiisiyo dadkoo idil ku xuuman oo ay xertiisiyo dadkoo idil ku xuuman ويحو العين سواه الذي حسوسه وأي حرتي سيو دفو إذ الخصوما وأي حرتي سيو دفو إذ الخصوما وأي حور العين سيو الذي حسوسه salaam markaan xaggaaga iyo xubnahaaga eegaba xiisoodayay codkancaan fanaanka ilaahay horxmade cabdi taadil uursame ayaa ku luuqeynaya heesta xoolaamo daafurka noogu tahay barnaamijkana ka keen maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqolaaaaaniyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonahay oo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warbaninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn barnaamijka kulanka kenan ayaa la socotaan saaxiib yaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa naga dhegaysanaysaan hirka f m kamegahts waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo boggeena radio kulmiye com magaalada beledweyne waxaana ka dhagaysanaysaan idaacadda wadani kismaayo radio xogmaal ayaa nagala socotaan waxaa sidoo kale aad mareykanka naga dhegaysanaysaan idaacadda cly f m aanu ku bilownaya doolow oo gobolka gada ka tirsan maanta waxaa lagu dilay taliyihii hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka ee degmada doolow oo ibrahim xilol la ohan jiray mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo hay-adaha ammaankuba waxay sheegeen inay u xireen eh, haweenay uu qabay oo la joogtay markii uu dhimanayay xabad ayaa la sheegay madaxa uga dhacday taliyaha xaaskiisa oo la joogtayna markaas ayaa la qabtay sida waxu dhaceen waxaa inooga waramay wariye kusugan degmada dolow eh, waa mahadsantahay axmed fuurid axmed eh, degmada doolow ee gobolka gudaareen layaawle ayaa goordhow ka dhacday taliyaha nabad sugidda Eh, iyo hay-adda sirdoonka qaranka ee degmada doonow ibraahim hilowla ayaa lagu dilay hotel ku yaala gudaha hotel ku yaala magaalada doonow ee gobolka gedo eh, baaritaan ayaa socdo waxaana looga shakisan yahay inay dilkan ka dambeysay haweenay uu qabo taliyaha waa gartay marka taliyuhu marka markii la dilayay wax ilaala iyo waxba lama joogin miya meeshuu ku sugnaa ehm, sidaan wararka ku helayna axmed saciidow eh, taliyuhu wuxuu deganaa mid ka mid a ah hoteelada magaalada ku yaallo Eh, ilaaladiisuna banaanka ayay joogeen gudaha eh, hoteelka qol uu ka degan uu ku jiray eh, dilka ayaa dhacay markii hay-adaha amaankuna ay meesha galeen waxay kasoo qabteen haweeney kusugnayd halkaas oo la sheegay inuu taliyuhu qabo saaritaan ayaana lagu wadaa marka waxay ka dhigan tahay inaanu taliyaha qof dibadda ka yimid uusan ugu soo gelin hoteelka ah, sidaasay ka dhigan tahay marka waa sidee marka xaaladda iyo jawiga guuda doola waa sidee hadda jawiga guud arintan doola way ku cusub tahay adalhayn badan ayaa ka dhalatay hay-adaha ammaanka ayaana hadda baaritaan wada oo hay-adaha ayaa laga warsugayaa maxamed cabdi aadan wariye ku-sugan degmada doolo wuxuu naga warbixinayay qaabkii uu dhacay taliyihii nabad degmadaas oo dilkiisa loo soo xiray xaaskii uu qabay barnaamijka kulanka kenan ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal idaacadda kulmi ee magaalada muqdishona waa nagala socotaan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maalintii labaad maanta ka doodayey diboogis lagu sameeyo dastuurka iyo sida loo asixin karo balan dhegeysano qaar ka mid ah xildhibaanada oo sharaxaya qodobo ay walaac ka muujinayaan ama ay tahay in loo baahan yahay in si aadan looga taxadiro eh, horta golaha wada tashiga qaranka sidiisaba ma aha jismi ama eh, hay-ad sharciyaysan oo dastuurka dalka boos kula maaha dalku wuxuu yaqaanaa eh, golayaal wuxuu yaqaanaa eh, golihii fulinta wuxuu yaqaanaa baarlamaan wuxuu yaqaanaa hay-adaha hay-addii garsoorka jismi jira marka shirkan golaha wadatashiga qaranka oo sharciyaysan oo dastuurka dalka boos ku maaha waa wax duruufi keentay duruuf baa keentay marka marka wax duruufi keenteen dastuurka dalka meelna ka xigsanay aan ugu oolin horta in shuruuc iyo qawaaniin loo qoraahi oo lagu soo xigtaa dastuurka dhexdiisa ayada laftirkeeda mulaaxaday leedahay laakiin tan aan raba halkan inaan ku muujiya waxaa weeyaan haddii ay ku heshiin waayaan golaha la sheegayahay hadday ku heshiin waayaan waxa loo diray oo wadaxaajoodka siyaasadood ay ku heshiin waayaan dalkuma u xayirnaanayaa ilaa ay ka heshiiyaan miyaa la sugayaa anigu waxaan qabaa halkaa faqre in la kordhiyo oo matalan eh, a b baa qoran c lagu daro oo la yidhaahdo haddii ay ku heshiin waayaan Eh, haddii golayaasha wadatashiga haddii golaha wadatashiga qaranka eh, ku heshiin waayo wadaxaajoodka siyaasadeed baarlamaanka labada aqal ayaa dib ula soo laabanaya eh, xalka gaarista arrimaha la xiriira wadaxaajoodka siyaasadeed waa inay jirtaa hadday dee qofbaa ama labo ama saddex kuu rab ha ahaadaa wuxuu diidi karaa waxaan leannu mushkiladda waxaad ogaataan innaga hay-adaheenna dalka waxaa la sameeyey iyadoo aanay jirin dastuurkiiyo sharcigii isagoon sharcigu qornayn ayaan federaal aadnay dowladahaa dhismay nin walbaa meel buu fadhiistay meesha uu fadhiyo wuxuu ku ilaalinayaa qaanuunkii dalkuu rabaa inuu isaga waafaqo leanno isagaa ka soo hormaray sharcigii dalku ka soo hormaray ayadoon federaalkii la diyaarin baa la aaday in dowlad goboleedyadii la dhiso nin walbaa marka meeshuu jooga wuxuu ilaashanayaa waxaan haddaa la qoraya wixii marka isagaa iswaardiyeenayo meeshiisa u fadhiya marka dadka sidaa ah dee de qof meel fadhiya baarlamaanka soomaaliyeed baa laga yaabaa inaanu daran gaara ka lahayn sidaa darteed baarlamaankuna masaalixda istaytka iyo gobollada iyo dalka oo dhan buu matali karaa sidaa hadday tahay hadday ku heshiin waayaan waa in faqradaasu jirto oo golahan aqalka labada aqal in awoodda loo soo celsho danna ayagu ay xel ka gaaraan si dastuurka loo dhammaystiro ousan u cadilmin qodobkaa hanaad intaas labaad intaasa ay iga dhex jirtay horta waxay ahayd dastuurku shaqadii ugu muhiimsanayd inaynu qabanno kalfadhi dhan buu yaalay markay ka dhiman tahay shan iyo toban maalmood fasaxa ayaa la keenay habraaci shaqo ka muhiimsanoo kaloo la qaban lahaa anugu ma garanayo qodobka toddobaad farqadiisa koobaad waxaa ku qoran dastuurka cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu si kumeel gaadha u dhaqangelayaa markii lagu soo saaro faafinta rasmiga ah jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuuna dhaqan joogto ah yeelanayaa markii lagu kordhiyo qodobadii ka soo baxay heshiiska wadahadalada soomaaliya iyo gobolada soomaaliyeed ee somalilan shacbiguna si kama dambays ah u ansixinaya aftida marka anugu sidaan u fahmay waxay noqotay maxaa in in eh, heshiiska labada dhinac ay wada galeen in dastuurku ku dhaqan dhaqangelayo wax saxana ma aha because shacabbaa matala shacabka aftidoodaana muhiima in lagu soo daro habraaca midda kale qodob kalaa jira haddii ansixinta aftida dhici weydo waxaa la qaadayaa afti cusub saddex bilood gudahood laga bilaabo taariikhda go maxkamadda dastuuriga dee uma malaynayo in laga shaqaynayo inuu dastuurkani dhaqaaqo because waxaa meel kasta ka buuxda maxkamad dastuuriya maxkamad dastuuriyana waddanka kama jirto intaan dastuurkan laga shaqayn waxaa ka horeysa in maxkamad dastuuriya la dhiso ehm, meel kalena waxaa ku qornayd qalabka warbaahinta soomaaliya qalabku sax ma aha waxaa saxa warbaahinta soomaaliya guddiga si fiican bay u soo shaqeeyeen laakiin waxaad mooddaa qodobada qaar inay xoogaa isku dhex karis ay ku sameeyeen oo haddii mid loogu dhego midka kale ay ugu sii gudbaan marka ayadana waxaan codsanaynaa siday xildhibaanadii horreeya codsadeen guntanka kulamada jirka labada aqal ee gaarka ah wuxuu ku qabsoomayaa inay goobjoog yihiin boqolkiiba konton iyo hal dheeri ah tirada guud ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa idin qoran waxaan rabnaa bahi meeshaas in lagu caddeeyo ma kulamada caadiga ee doodaha ay socdaan baa mise maalinka la codaynaayo haddii aad ula jeedaan maalinka la codaynaayo waa two sida ay xildhibaanada sheegeen oo noqonayso aqalka golaha shacabka boqol sidoo kale aqalka sarena ay noqon doonaan soddon iyo lix xildhibaan ama soddon iyo lix senatar marka ayadaasna waxaan codsanaynaa siday xildhibaanada hore u soo in lagu kala caddeeyo maalinka doodda inay tahay iyo ama maalinka codaynta midda ay tahay in lagu kala caddeeyo maadaama hadda aysan meeshaas ku caddayn marka aniga fikradda kale aan qabo waxay tahay qodobka lixaad wixii ka dambeeya dastuurkaas wuu bixirmaan qabaa oo kumeelgaarnimadu waa ka baxay dastuur rasmi ayuu noqon doonaa ayaan qabaa marka qodobka toddobaad iyo wixii ka dambeeyaba haddii aad rabteen inaad eh, gobollo qaara ah ama reer gaara ah aad ku qancisaan anigii shaksiyan waxaan aaminsanahay in dastuurka ekaanshihiis uu ku ekaaday madaxweynaha maalinku saxiixo inuu noqonayo dastuur rasmi ah haddii ay tahay dastuurka wili kumeelgaaruu sii noqonaya waxa biyaanan qarash iyo wakhti kale iyo juhdigaana la gelinin reeraha la sugaayo ama gobollada la sugaayo intay ka imaanayaan dastuurka sidiisa hore aan ugu dhaqanna ayaa soo jeedinaya waa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya qaarkood oo ka hadlayay ama dood ka sameynayay dastuurka dalka oo maalintiisa labaad ay si wadajir ah uga doodayaan kulanka keenana wla dhegeysanaysaan saaxiibayaal kowda bisha soo socota ee sebtembar waxaa loo ballansanaa in tiyaatarka qaranka ay ka qabsoonto ama uu ka bilowdo barnaamijka hirgeliya maxamiga gafaneed oo gabayaal lagu tartamay ama suugaan noocyada kala duwan lagu tartamayo laakiin waxbaa iska bedelay waxaa inoo sheegaya waxaa iska bedelay maarayaha tiyaatarka buanguure tartanka noo bilaabanaya hirgeli hibadaada oo aan rajaynayno inay ka soo bixi doonaan dhallinyaro soomaaliyeed oo hal abuura maalintii aan ballannay oo ahayd kowda bisha inuu bilaabanayo jimcay ku soo aad marka labada bisha oo sabti ah ayuu tartankaasuna bilaabanayaa qof kasta oo isku tuhmaya hibo waa inuu ka soo qayb galaa qof kasta oo hibo suugaaneed isku tuhmaya waa uu ka soo qaybgeli karaa gabayuu uga qaybgeli karaa guurow gaaraar haddii alla kuu jiifto baraambur nuuc kasta oo badda suugaanta ka mid a ayaa looga qaybgeli karaa tartankaas waxaa kaloo weheliya dadka hibada u leh farshaxanka artist waa ay ka soo qaybgeli karaan tartankaas horeba sidii kugu sheegay waxaa abaalmarintiisa bixinaya madaxweynaha jamhuuriyadda marka fursaddaas waa inaa cid kasta ka faa'iidaysataa waxaan rajaynaynaa guulaystayaashu abaalmarin lacageedna inay heli doonaan shaqana ay heli doonaan sida madaxweynaha soomaaliya ballanqaad marka tartankaasna ha loo diyaargaroobo hana laga soo qayb galo maahirada abwaan ee macbuudhibada siiye suugaanta mariyow waxay maanta joogta ayaa maali jirayey waa xagaag codkaasna waa baani cismaan cabdulaahi guure mareeyaha tiyaatarka qaranka wuxuu sharaxayay isbeddel yaroo maalin ah oo ku yimid markuu bilaaban lahaa tartanka hirgeli hamigaga faneed magaalada muqdishona maanta dowladda soomaaliya iyo dowladda mareykanka ayaa kala siixday heshiis ku kacaya lacag ka badan milyan oo dolarka mareykanka ah oo soomaaliya mareykanku ugu deeqay wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta xukuumadda soomaaliya ayaa dhinaca soomaaliya goobjoog ka ahaa dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda mareykanka iyo hay-adda mareykanka ee u s aid la yiraahdo ayaayana heshiiskaa saxiixay bal aan dhegaysano mashruucan wuxuu soomaaliya uga dhigan yahay oo uu sharaxayo wasiirka maaliyadda soomaaliya aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo saxiixa heshiiskan weyn ee muhiimadda u leh horumarka dalkeenna oo ah wejigii labaad waxaa maanta mar labaad aynu saxeixaynaa deeq dheeraada oo dowladda maraykanka iyadoo soo marinaysa hay-addeeda u s aid ay ugu deeqday dadka soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dawliga runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo munaasabadan maanta lagu saxeexayo wejiga labaad ee barnaamijkan waxaan rajaynaynaa inay fursad labaad u noqoto <clears throat> dadka soomaaliyeed markay noqoto maxaan kudhada koroqaadidda dadaalada dhanka waxbarashada adeegyada caafimaadka kobaca dhaqaalaha intaba xilli muhima oo dalka soomaaliyeed uu ku jiro dagaal lagaga xoraynayo cadowga al-shabaab dhul badan oo la xoreeyay loo baahan yahay in la gaadhsiiyo adeegyadii aasaasiga ahaa ayaynu <clears throat> eh, maraynaa xilligaas markaa imaanshaha deeqda dheeraadkii runtii aad iyo aad ayay wax weyn uga taraysaa sidii loo gaadho ujeedooyinka aadka u muhiimka ah. waxaan uga mahad celinayaa dowladda maraykanka iyo dadka maraykan ee cashuur bixiyaasha labadaba deeqdaas iyo maxaan ku dhahdaa mashruuca qiimaha leh ee dadka soomaaliyeed ugu deeqeen biihi iimaan ciga wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya codkaasuna ahaa barnaamijka kulanka keenan barnaamijka kulanka keena dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan libiya ayaan eegaynaa markana baarlamaanka dalka libiya ayaa isugu imaanaya kulan degdeg ah oo ay ugu yaareen ra wasaaraha dalkaasi cabdin xamiid doybax waxay wax ka weydiinayaan banaanbixii shalay rabshadaha watay ee dalkaasi ka dhacay ee looga soo horjeeday kulan qarsoodiyaha magaalada roome ku dhex wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi shaqada la gaariya libiya najla maqshuun gabadha la yiraahdo iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda kulankaas markuu soo ifbaxay ayaa waxaa soo baxay bay leeyahay oo ka dhacay dalkaasi libiya banaanbaxyo waaweyn oo rabshado watay taasoo keentay haweeneyda wasiirka ah in xilka laga qaado mar dambena wadankaas wayba ka carartay oo ay ka baxsatay dastuurka dalkaasi ama sharci la qoray kii ee libiya loo qoray ayaa mamnuuc ama xaaraan ka dhigaya in libiya ay u xiriir diblomaasiyadada la yeeshaan israael haddaba libiya maxaan ka naqaanaa waa xubinteena wax ka bara wadamada caalamka ee toddobaadkan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan, Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, kulanti wanaagsan saaxiib yaal meel baa joogtaan kusoo dhawaada xubinta wax ka bar waddamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad kala socotaan k nn waxaanu si gaar ugu eegi doonaa waayaha dalka liibiya دمعك ما جاب ومكتوبك في الصوب عذاب دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصوب عذاب يا عيني dalka libiya waxaa loo yaqaanaa jamhuuriyadda libiya waxaana uu ku yaallaa waqooyiga qaaradda afrika liibiya wuxuu xuduud la wadaagaa dalalka masar suudaan jaad naijer aljeeriya iyo tunisiya dalkan waxaa sidoo kale mara badda mediteraneanka oo afrika yurub ku xirta baaxadda dhulka liibiya dhulyaqaanada waxa ay ku sheegaan inuu dhan yahay hal dhibix siddeed milyan oo kilomitr isku wareega waxaana loo aqoonsan yahay dalka afraad oo afrika oo dhan ugu dhulka weyn iyo kan lix iyo tobnaad adduunka oo dhan sidoo kale waa dalka tobnaad ee haysta kayd shidaal adduunka oo dhan magaalada caasimadu ah waddankan uguna weyn waa triboli oo ku taalla galbeedka dalkaasi waana magaalada dadka ugu badan ee liibiyaanka ay degan yihiin magaalada labaadna waa banqaasi oo dhanka bari ee dalkaasi ku taalla calanka dalka liibiya wuxuu ka kooban yahay midabada casaan ama guduud madow dhexda ku yaala iyo cagaar qaybta hoose ah dhexdana waxaa kaga taalla bil midabkooda caddaan yahay tirada dadka liibiya u dhashay waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad toddoba milyan oo qof lacagta dalka laga isticmaalana waxaa layidhahdaa libian diinaar taariikhda marka dib loogu laabtan ahaa sanadka kii dadka libiya u dhashay waxay tiri gaarayeen gaarayeen milyan oo ruux halka kiina ay ahaayeen milyan oo ruux dadka libiyaanka ah waxay isugu xiran yihiin habbeeleed waxaana ka jira waddankaasi qabiil marka libiya la joogo gaadiidku waxay isku dhaafaan dhanka midig luuqadda looga hadlaan dalkanna waa af carabi gaar ahaana lahjada berberka la yidhaahdo liibiya libiya madax madaxbannaanadiisa markii ugu horeysay ka qaatay talyaaniga oo gumaysan jiray bishii febraayo ingiriiska iyo faransiiskuna waxay ka baxeen dhammaadkii iyoyonkii hogaamiyihii mucamar al khadaafi ayaa afgembi ku qabsaday talada dalkaasi sanadku markuu ah kii waxaana xukunka xog laga tuuray sanadkii markaas oo asagaba la dilay dadka taariikhda qore waxa ay sheegaan in magaca liibiya uu ka yimid gariigii hore oo uu aqoon jiray dhulka uu maro niil ee waqooyiga afrika ku yaala waxaana magacaasi loo yaqaanay ilaa talyaanigu uu qabsado sanadka kii liibiya xukunno kala duwan ayaa soo maray waxaana ka mida ah boqortooyadii barbarka oo xukumi jirtay dalal ku yaala waqooyiga afrika roomaanka oo qabsaday qarnigii shanaad isbayn oo ku duushay dalkaasi iyo boqortooyadii cusmaaniyiinta oo qabsatay sanadka qarniyadii sideed tobnaad iyo sagaaliyo tobnaad waxaa ku dagaalamay cusmaaniyiinta iyo barbariyiinta oo ah qowmiyadda ugu badan ee dalkaasi dega waxaana uu socday dagaalkaasi ilaa talyaanigu uu qabsado kii labada gobol la kala oran jiray italiyan tribolitania iyo italiyan sereneka ayaa la intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunkana libiya ubuxbu u ahaa hardankii dowladihii waaweynaa ugu jireen inay qabsadaan dalalka ku yaala waqooyiga afrika wakhti badan ayaana arrintaasi geliyeen dadka taariikhda liibiya xusta waxaa ka mid ah hogaamiyihii la ohan jiray cumar mukhtaar maxamed oo hoggaaminayay halgankii gubanimadoonka ee looga soo horjeeday gumaystihii talyaaniga dalkaasi haystay cumar mukhtaar oo sidoo kale lagu naynaasi jiray libaaxii dhulka lama deegaanka ah waxa uu sidoo kale gumaystayaashii faransiiska ingiriiska kula dagaalamay dalalka jaad iyo masar sanadkii ayay ciidamadii talyaaniga cumar mukhtaar qabteen kadibna meel fagaara ah ayaa lagu daldalay dalka liibiya hadda waxa uu ka mid yahay qaramada midoobay ururka jaamacadda carabta ururka shirweynaha islaamka kan ay ku midaysan yihiin dowladaha shidaalka dibadda u dhoofiya obeg layidhaahdo iyo ururo kale liibiya waxaa ku yaala dhul weyn oo saxaraah ama lamadegaan ah oo heerkulkuna uu meel sare gaaro waxaanuu ku tiirsan yahay saxarahaasi ilaa xuduudda suudaan iyo masar xagga dhaqaalahana dalkan waxaa u diwaan gashan inuu dhaqaalaha ugu badan uu ka helo shidaalka oo uu dibadda u dhoofiyo waana dalka dalalka afrika ugu soo saar badan dhanka shidaalka marka loo eego saliidda liibiya barmilki waxay suuqyada caalamka ka joogtaa siddeetan doolar heerka shaqala'aanta dadka libiya waxay gaareen qiimeyn la sameeyey bartamihii sanadkii labada kun boqolkiiba toddobaatan sanadkii labada kun iyo tobankiina daraasad la sameeyey waxaa lagu ogaaday in siddeed toban boqolkiiba dumarka libiya ay shaqola'aan ahaayeen halka ragga shaqola'aantaana ay gaarayeen sanadkaasi boqolkiiba kow dalka liibiya sanadihii labada kun iyo labaiyo ilaa labada kun iyo saddexiyo tobankii waxaa loo dhoofiyey qamadigii ugu badnaa oo gaarayay qiyaastii hal milyan oo tan liibiya waa halka ay maraan tahriibayaasha doonaya inay yurub tagaan safar dhib badan oo ay ku maraan dhulka lamadagaanka ah iyo badda ayay uga sii gudbaan yurub oo ay ka galaan talyaaniga sanad walba malaayiin tahriibayaala ah ayaa dalkaani sii mara waana meel ay dhibaato badan ay kala kulmaan dalkan dadka sida xoolaha oo kale ayaa looga ganacsadaa kooxaha dadka tahriibiyana lacag badan ayay ka sameeyaan dadka ay qabsadaan hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahana liibiya waxay u aqoonsan yihiin dalka ugu liita ee xuquuqda aadanaha lagu dhowro dadka liibiya u dhashay intooda badan waa muslimiin diinta dalkuna waa islaam qiyaastii boqolkiiba sagaashan iyo toddoba ayaa muslimiina ah bulshada dalkaasi waxaana muslimiinta liibiya ay yihiin sunniyiin islaamku waxaa la aaminsan yahay inuu dalkaasi gaaray sanadka miilaadigu markuu ahaa lix boqol sanadku markuu ahaa lix boqol qabiilka barbarka oo ah dadka daga wadankaasi ayaa ku dhawaaqay inay qaateen diinta islaamka masjidka catiiq oo ku yaala magaalada cawjiila ee dhulka saxaraha liibiya ayaa kamid mid a ah masaajidda ugu faca weyne libiya ku yaalla masjidkan taarikhyahanadu waxay sheegeen in la dhisay qarnigii toddobaad dalkaasi hadda waxaa ka socda dagaal sokeeye dowladda la aqoonsan yahayna waxaa weerar ku ah sargaal horey ciidamada uga tirsanaa tan iyo markii la riday xukuumaddii kadaafi kii liibiya waxa uu lagu la galay qallaaso xoog leh dalka intiisa badanna waa u burburay xagga dhaqanka iyo cunadaba dadka liibiyaanka ah waxay la wadaagaan dadka dega dalalka carabeed iyo kuwa kale afrikaanka oo ay qayba ka haystaan raashinka xalaasha ah ayaana aad looga cunaa waddankaas dhanka cayaarahana ugu dambayntii inkastoo dalkaasi ay ka jiraan kooxo kubadda cagta ah horyaal gaarna ay leeyihiin haddana cayaartooyda qaranka libiya waxay ka mid yihiin kooxaha awoodda badan ku leh afrika iyo carabtaba heerka qiimaynta xiriirka fiifana meel wanaagsan ayay kaga jiraan انسي من جدي ببغى الله الخاين سدي لعاد تحني لا تودي قلبي ذاب مجافيني من غير اسباب xubinta wax ka bara wadamada caalamkana saaxiib todobaadkan intaas haynoo joogto waa hagaag xubintan lamidan toddobaadka dambea dhegeysan doontaan haddii aala idma markaan waxaad dhegeysanaysaan iyadoo qodobo kale noo soo socdaan barnaamijka kulanka keenan kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network Yeah. Dios. codka macaan fanaanada ilaah u naxariistee marwan maxamed ayaa ku looqeynaysa heestan marwan gacan walaalnimo may geysataa ciyaaree kale ayaa kamid ahaa goobyaale ayaa heestan halkudhigeel raada barnaamijkeena kulanka keenan ayna qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda saaxiibayaal markaan dhinaca xubnahan eegaynaaye waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamed aadan hana xasuusiso mahadsanid burhaan waa talaado taariikhduna waa sagaaliyo labaatanka bisha agosto sanadka labada kun saddexiyo labaatanka waa maalinta laba boqol afartan iyo labaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol labaatan iyo saddex cisho haddii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sideedii waxaa muddo koob iyo toban bilood kadib ah dib loo furay masjidka sheekh cali suufi ee ku yaala degmada hodan oo loo xiray sabab la xiriirta dagaaladii ka socday magaalada muqdisho maanta oo kale sanadii labada kun labiyo tobankii maxkamadda sare ee dalka ayaa go'aamisay inay hogaamiye kooxeedyadii hore loogu diiday inay baarlamaanka ka mid noqdaan ay ka mid noqon karaan baarlamaanka iyadoo baabi'isay diidmadii guddiga farsamada ka soo baxday waxaana ka mid ahaa xubnihii loo ogolaaday inay ka qayb noqdaan baarlamaanka aadan maxamed nuur aadan madoobe maxamed qanyaro afrax aadan maxamed nuur salansoor cumar maxamuud maxamed cumar filish axmed ducaale geele xaaf iyo xubno kale maanta oo kale sanadkii labada kun afar tobankii dowladda soomaaliya ayaa maxkamadda caalamiga ah ee adduunka waxa ay geysay dacwad ka dhan kenya oo ku soo xadgudubtay badda soomaaliya maanta kale sanadii labada kun toddobiyo tobankii dowladdii xilligaasi ee soomaaliya ayaa itoobiya u gacan gelisay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ka tirsanaa o n l f maantaoo kale sanadka markuu ahaa labada kun siddeed tobankii madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamed cumar ayaa la horgeeyey maxkamad ku taalla magaalada abdis ababa isagoo ku eedeysan xadgudubyo uu geystay intii uu xukunka hayay maantaoo kale sanadkii kun sideed boqol afariyo tobankii ciidamadii ingiriiska ayaa muddo bilooyin ah goodoomiyey gobolada alexandria iyo virginiya intii uu socday dagaalkii u dhexeeyey maraykanka iyo ingiriiska maanta oo kalena sannadii kun sagaal boqol afartan iyo labadii dowladihii waagaasi ee shiinaha iyo ingiriiska ayaa wadagalay heshiis ay ku soo afjarayaan dagaalkii ka dhexeeyey maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii dowladda maraykanka ayaa ciidamadeeda kala baxday dalka jabaan kadib markii ay dowladdii jabaan sheegeen inay isdhiibtay maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii midowgii sowfiyeedka ayaa tijaabiyey bamkii ugu horeeyey oo atomic ahaa maanta kale sanadii kun sagaal boqol konton iyo labadii ku dhowaad kun diyaaradood ayaa duqeeyey magaalada pyongyang ee dalka waqooyiga kuuriya weerarkaas oo noqday kii ugu weynaa adduunka oo dhanka hawada ah ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaashankii madaxweynihii xilligaasi ee dalka ciraaq sadaam xuseen ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ahaa dowladii maraykanka guud ahaana waa egayntaa xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay markaanaan dib idin kugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n lool maxamed aadan aad umahadsan tahay qaar kamid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ay dib noo xasuusinaysay markii ugu horeysay dunida waxyaaba la yaab leh dhakhaatiir u dhashay wadanka australia ay soo bandhigeen waxaana ay sheegeen qallin lagu sameeyay haweeney wadankaasi oo dhalatay in maskaxdeeda laga soo saaray gooryaan nool oo dhirirkiisa lagu sheegay inuu gaaray ilaa sideed sentimitir ama saddex inji qof kasta oo kamid ahaa howladanadii qalinka ku jiray aada ayuu u naxay ayuu dr hari bari bandi oo qalinkan sameeyey wuxuu yiri ma ahayn wax la filayay haweeneydan oo afar iyo lixdan sano jir ah ayaa muddo ah waxaa ku dhacay baa layiri ay isku aragtay xanuuno ama calaamado ay kamid yihiin calool xanuun qufa iyo dhidad habeenkii ah kuwaasoo isbedel ku keenay xaaladeeda isbitaalka markay tagtana waxaa loo sheegay maskaxdeed markii isbaaritaan lagu sameeyey in gooryaankaasi weyn uu ku dhex jiro waxyaabaha la yaab kale ee mucjisada ay kamid tahay haweeney gudoomiye degmaka ah ama duq magaalo ka ah, magaalo ku taala wadankaasi mexicana laba wiiloo dhashay ayaa koox burcada ay qafaasheen kadibna waxay weydiisteen lacag madax furasho ah waxa ay sheegeen markay lacagtaasi ka qaadanayeen in haweeneydaasi lacagtaasi tahay mid aysan shaqaysan oo hantida dowladda ee dhacda ay darteed ay dib uga celiyeen marka iskeed ayaa muuqanaysa inay u saareen maxkamad kooxdaasi burcada magaceeda haweeneydan xereeda fernando jose lobes waxaana afdubtay labo wiil oo ay dhashay oo haweeneydan waxay duq magaala ka tahay magaalada jibesa oo dhul buuraley ah waxay ka qaateen lacag gaaraysa shan sideed milyan oo lacagta dalka mexica ah oo u dhiganta lacag ku dhow ilaa saddex boqol kun oo doolarka mareykanka ah markaan saaxiib yar waxaad kusoo dhawaataan xubinteennii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi waddankoo dagaal culus ku jira oo dan huruwaaya waxaan jirin intaan waabaryaba wada tilmaamayno wadarkaarluhuna waajibkiiyo hawsha waaridayo khawaariijtu wakhtigay baqdoo meel wax lagu yeelo dadweynaha intay wadanayaan waalid iyo wiilba wasaaraddii difaacuna tigtog wararka siinayso waa weli muraadkiiyo dantii wadajirka aha wegere eh, waa la yaab wegerwegerwarana waxaan dhihi lahaa dhibaatada adduunyadu beryahan waa mid yaa badane eh. nin waliba wuxuu doono buu soo calmanayaa eh. afar iyo badhka noogu waxan shaqa xumaantaase mid xaraf qorayn baa safiir loo cimaamadiye mar mas-uulidhahayga kolliba waa iska helayaan hor safiir laga dhigaya yaa kuu diidaaya aryaadhaha tigtog waa la xirayaa waa tii lalahaaye wasiirka gaashaandhiga ma laga xiray qof waliba qof waliba wuxuu qabaa yaqaana loo soo qadimayaa yadheegijari waan walla weyna dhibaato adduun dhammaan maysa annagana doorkan maanta waana la taagay aryaadhaha ciidamo gadoodaya xidhoodhinka soo baxaa la leeyahay madaxweynihiina furuntow jooga say wax yihiin waana la taagay miyaa war haana elooshin taleefanyadan nasdiri jirile ama bilaawadeen war hindigii naasaha lahaayee khawaarijta laga dhex sheegaayey eh. miyaa caanihiisa lacabay sidanu caadi maahee waa naala taagay warbo war madaxweyne ku-xigeenka buntland axmed celi cismaan karaash eh. garoowe ilaa gumays ka dhexaysa caleemo qoyan lagu soo dhoweeyey gaarigiisu hadda ku marayo dhulku nabad buu ahaa mar dhowna sida dani ku taamahayo doorasho qof ka dhici doonta marka dadka iska calaacalaya annagu warkooda kuma jirno waa naala taagay ku hayaa war taagtaagaa jiraan maqli jiraye eh. waa naala miyaa la keenay war waagii doorashada daayti mashaariicda beesha caalamka sidii linteegi geeka dhifasay waanala taagay waanala taagay ti oo war ceeldheer oo aan ogenkoorkii la qabtay oo xitaan halka cadceedda ku shaqeeya laga taagay maanta waa laga baxa lama aqbali karee manala taagay manala taagay war shariifow anbaa kula mid baanahaye aamu waana la taagay waana la taagay aryadhaha samigae cabdullana waxa uu yidhi eh ow ninka hurdayaa howl taal in layska hubiyaa haboon ninka hurdayaa howl taal in layska hubiyaa haboon waanala taagay waanala taage war waxaa kaloo la yidhi ciidankeenna tuutaha gashtoo daafaca u taagan iyo qawaarijta toogtiya shacbiga laynta ula taagan iyo tiro kaloo meediyaha been war ula taagan iyo wadar baloo taaganoo teedsan baa jira eh ma nala taagay ma nala taagay warwallaweyne guddigii somalilan nabadaynta ka waday ma taagay war go'aanno macquula bay soo saareen xisbiyada mucaaradkuna way soo dhoweeyeen madaxweynaha somalilanna weli kama hadlin muuse iscasil ma ku jidhaabow waa doorashadii somalilanna way taagan tahaye manala taagay manala taagay war kalemaana war mahaysaana wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala dhuusamareeb buu shir jaraa'id ku qabtay shabaabkii waa la taagay miyuu yidhi war magaalo laga soo baxay ma jirta buu yidhi shabaab oo dhanna waaba la taagay ma naga dhex gelinina waxaa kaluu yidhi galhareeri way goodoosan tahay saacaddan haddee mar dhowna qof shabaaboo dalka taagan waa la waayayaaye yaanala taaginyaanala taagin war horta anugu waa yaabaye sirta ciidanka iyo meesha loo socda lagama hor dhacee meel hablaa u socdaa maxaa loo dhaha waaba shakiye manala taagay manala taagay warwalloweynantaan warwar mahaysiin cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi dowlado iyo shakhsiyaada la shaqeeya shabaab oo taageersan waxaana dhibaysa libinta uu holiyey xasan sheikh in la aqbalana maahan cadkaanuu kucuna amba kuciideeye caa socota miyuu yidhi ubow dowladaha caalamka qaar miyaa shabaab ah war waa badan yaho la istaagayahaye waa nala taagay waa nala taagay war qof walbo qof la taagay intuusan ku taagin adigu taag war kalamaanay maan iska taagno oon iska taagno aryaadhaha taagtaag waa badan yahee hortaa niin taagaan howluu taal nin tegay waa taabtow neebcay hortaa niin taagaan howluu taal nin tegay waa taabtow neebcay waanala taage waanala taage war kalemaana war ma haysaane waxaa la yidhi dad khawaarijta taageeraa soo taagan af khawaarijle miya ma soo uur khawaarijle war wixii uurka ku jira afkaa soo dafee maalin walba waxay leeyihiin xaggaa laga baxay xaggaabay ka taagantaa xaggaa la soo galay xaggaabaa lagu dilay marka waa yaabanaya ayaga laftirkoodu miyaa la taagay waan wallaweyna nin shabaab taageeray way iska caddahayo waa la taagay waa la taagay war mahaytana taliyihii nabad sugidda doolow huteel usi deganayaa golshaylinka dilyaleeri islaandis bes ewaana la roogdiyaleeri habada gushoabartii iidankii banka ku sugaaya hobka haroodeenna qof kale waayen marka waliba eri jirteena wiilkuma sidee wadkaaday sidaahe wili addeeg mayhay laakiin haas yeelunku shakiisinya war islaanaan la taagin ninkeeda ma dishee miyaa taagay miyaa taagay war abwaanguurung maanta bada suugaanta la hadla wuxuu yidhi macayrada abwaanee macbuud hibada siiye suugaanta mariyow waxay maanta joogtaa yaa maali jirayey marka muxuu dareemay miyaa taagay war ismaaciil cabdimaaligo isagoo ceel bur la waraysta wuxuu yidhi difaac kuma jirnaa weerar weeraraan nahay khawaariijtana meel kastay galaan annagaa ugu tegayna marka dadka ku hadaaqaya ceelbuuraa ah hareeraysan miyaa taagay miyaa taagay war jenaraal cabdulaahi gaafow oo la hadlaya beesha uu ka soo jeedo wuxuu yidhi xoraynta dalka idinkaa ka dhiman been abuurka cadowgu faafinaya oo dhahaya degmooyinkii la qabtaa laga soo baxayna dhulkiinnay rabaan inay ku sii haystaan eyaan laydintaagin ordaha ka qayb qaybgalu yidhi halganka ugu dambaystiina wuxuu yidhi war yaan laydintaagin yaan laydintaagin war waraxmadow shirka gaafow qabta ooda dhaqameed ka hadlana wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheikh waxaan kula talinayaa dadkau howlaha u dirayo kuwa bira soo liqayaa ku jira ee iskan hayska mariyo marka waxaan fahmay hadalkiisa kuwa la taagay tetal ha siinin war baarlamaanka xildhibaan beerre xildhibaanooda xildhibaan odowaayo ka hor hadlay waxay yidhaahdeen lama jooga maanta xilli dagaalka loo kala hadho marka waxaan u fahmay hadalkooda yanala taagin war yanala taagin xanaaqaya maaha la leeyahay qawaariijtu qarashay bixiyaa cabdullow qawaariijtu waxbay qarxiyaan qarashkunu muxuu ahay qarashka moogii qoon baxshe qaylaadu waa qaareen shaabaab qarashka moogii qoon baxshe qaylaadu waa qaareen shaabaab waanala taagay waanala taagay war qawaariijtu sideedaba qof kastooo u qareema ama qiil u sameeya qatar ay ku jireenna ka badbaadiye qaar isagay qalataa waanala taagay taagay wasduqaydii carruradii iyo nimankii danabadii laayee waa nala taagay wanala taagay mid la istaagay walla way ogtay hawsha taaganiye wanala taagay wanala taagayxubintii kalemaana dhegaysateen barnaamijkan eedaa u dambeysa waan mahadnaqayaa saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarine farsamo iyo dadkana dhegaysanayaba hees ay ku luuqeeyaan allah u naxariistay maxamed nur griig iyo amine feer xuseen oo garanmaayo afkaaga leerada kaga tegaynaaye nabadgelyo qalbigaa i gubaye dartabahan gemi waayo adigaa i gubaye had maahaadi garabkayga fadhiisan had maahaadi garabkayga fadhiisan gidaarka qotomaayo guraho dhacayaabaan gidaarka qotomaayo adanku gocayaay hagaran waaye nafkayga adanku gocayaay hagaran waaye nafkayga adagaaliya muumin go'aankaygaan sheege adagaaliya muumin goni iiga ahaadongeyankay kaalahayagoni iiga ahaadongeyankay kaalahaya